بسم الله وصلى الله على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الإمام النووي رحمه الله وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة ويدل عليه الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم قال الترمذي حديث xasanu saxiix wallahu aclam horey wuxuu u sheegay ikhtiyaarka alimaam alnawowi raximah ullah in qof walbaba xasba duruufihi min naaiyat min naaxiyati alkhatma la fiiriyo oo ninkii awoodi kara wax shuqlinaya aysan jirin inuu badsado khatamaadkii lasoo sheegay iyo sidii loo soo maray halkan wuxuu ku sheegayaa oo qad kariha jamaacatu min almutaqadimiin buu yiri raggii hore salafka ahaa waxay kahdeen in qur-aanka maalin iyo habeen lagu khatimo arrintaas way kahdeen oo bimacnaa ma aysan jeclaysanin waxaana arintaas tusinaya buu yidhi oo xadiid saxiixa ah. cabdillaahi bn bni camr alcaasi radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa yafqahu man qara'a alqur'aana fi aqala min halaa yacni ma fahmayo qur-aanka macaanidiisa mana tadaburi kara weeye ninkii saddex maalin iyo saddexdooda habeen habeen ka yar qur ku khatima xadiidkuna waa xadiid qawi ah abu daawuud tirmidi nasaa-i hayruhum tirmidi xadiid xasan saxiix weeye buu leeyahay marka kaas wuxuu daliil u yahay buu yidhi karaahada jamaacadaas ay karheen qofku inuu maalin maalinii habeen ku khatimo yacni halkan hadalkan dambe wuxuu wuxuu sheikhu u keenay inuu ku tacliiliyay hadalkii hore oo in ashkhaasta la kala fiiriyo sida ay kale yihiin lianna aaaartii horay uu usoo naqliyay waa aathaar qawiya mana dhacayso aathaar saxaabadii ka sugnaatay sida cuhmaan ibni cafaan radia allahu canhum iyo abidardaa iyo raggii lasoo sheegay in jamaaco ka dambaysa ay karhaan oy dhahaan waan ka rahay macnaha maqsuudka waxa weeye raggaasi ama dadka arrimahaasi ay u sahlanaatay waxaa ilaahay u taysiiriyey taysiir khaasa ah. caamat annaas laga hadli maayo lakiin dadka caamat nnaas ah oo iska mashquuliin oo umuurtoodu ma garanaysaa eh, ayna gaarsiisanayn raggaas waa waxaa haboon in aysan ku khatimin fii aqala min halaath iyagoo xadiidkan cuskanay inta intaan halkaa aanaan ka gudbin eh, qur-aanka dadku waa kala duwan yihiin nina waa xaamil lqur'aan waa xaafid alqur-aan ilaahay baa qur-aanka xifdisiiyey nina waa saaxib alqur'aan oo qur-aanku hadiyo goor uu akhristaayo waa musaaxibun lahu oo musxafuu ka akhrisanayaa ama waa min yani caamat muxibi lqur'aani buu ka mid yahay nina waa min caamat annaas horta dadka caamat annaas waxaa wanaagsan baa leeyihi in bil kasta ay marka qur-aanka ay khatimaan cala alaqal hadday ugu yaraato maxaa yahay qur-aanku waa waa kalaam ullah midda kale waa mawcida insaankuna fitankan iyo balaayadan iyo adduunyadan ku heraraysan wuxuu isaga baahan yahay waacid hadiya goor baraarujiya baraarujin hadalka ilaahay ka weynna ma jiro dee ilaallahi weynaabaaba la hadlaya marka waxaa wanaagsan cala alaqala bishi labadii bilood waa badan tahay xoogay laakiin bishii inay mar qur-aanka ay khatimaan caamat almuslimiin saasa iska fiican maalin kasta juuskeeda wax badan ku qaadan mayso haddii uu ma garanaysaa uu yahay dadka musaaxib lilqur-aanna inuu intaa ka yareeyo bishii laba goor maalin kasta laba jusoy halkaas dadka xufaada ay qur-aanka xifdisan waa inay marnaba aysan ka yaraysanin toban beri saas ayaa dadka mutakhasisiinta ay leeyihin cala al aqali sida qur-aanku ugu sugnaan lahaa ugu xasili lahaa uusan uga lumi lahayn waa inaynan ka yaraysanin toban beri tan ugu fiicanna waata uu imaamu nawowi raximahullah akariinta u nisbeeyey oo ah toddobaadka in mar la dhammeeyo qur-aankan toddobaadkii mar la dhammey haddii intaa ka badan qofku uu heli karo oo faraaq uu hayo ilaahayna uu ka fogeeyo shaydaanka iyo ishqaalkiisa haduu ka yaraysto uu afartii beri mar dhammeeyo ama saddexdii beri mar dhammeeyo karaahada hadda la sheegay waa aqala min alaa laakiin saddex beri waa hagaagsan tahay ninkii ku dhammayn kara alwaalid raxmatullahi calayhi waxaa caadadiisa ka mid ahayd ama caadadiisu ahayd saddexdii beri marbuu qur-aanka dhamayn jiray kulli alaaa ayaam saddexdii beri marbuu qur-aanka dhamayn jiray alaykum salaam waraxmatullah taasaan kolley aniga inkastoo marka aan ka sheekaynayo ama aan soo gaaray ay ahayd mar uu yani nowc min alkhalwa isaga jiray oo ashqaashii yani hore iyo laga yaabo tadriiskii fara badnaa iy uusan ku jirin markaan weydiiye wuxuu igu yiri berigii hore sidan waa ka yaray yani in ka badan ama toddobaad buu ku dhamayn jiray markuu munshaqil ku ahaa bitadriis iyo culumtii uu ku dhex jiray laakiin markan dambe waa maruu iska siniintii ugu dambeysay khalwo nowc min alkhalwo isaga jiray xataa inta badan iyo tadriiskii wixii qur-aanka ku saabsan waa laga yaaba lakin wax kale ma uusan darsi jirin marka iyadaa saddexdii beri marbuu dhamayn jiray waana uu jeclaa arrintaa iyada ah beri baan garanayaan masar ka tegay halkaas baan arday ka ahaa dabadeedna markaan tiri w weydiiye wuxuu yidhi misaa qur-aanka ku dhammaysaa marka anigu toddobaadkii baan mar dhamayn jiray qur-aanka haddee daraasadana waa ku mashquulsanayn oo daraasana waa iska jirtay toddobaadkii baan mar qur-aanka dhamayn jiray igama tegi jirin wardigaas yani ah, toddobadii cisho mar marka anigu waxaan u sheegay arrintii anoo ku faraxsanoo oo isla waaba laguu ammaanayaayo arrinta dib ugu kugu ammaanayaa marka iguma amaanin waa igu dhaliyaay waxuu yii waa toddobaad dhan toddoba cishaad sugaysaa qur-aanka oo inta kale maxaad qabanaysaa maxaa kugu xidhan maxaa ku mashquulinaya ya waxaaba tahay muncazil lilqur'aani qur-aankaaba lagu diray qur-aankaabaad u diran tahay maxay tahay toddobaad dhan baan qur-aankii dhamaynay marka <clears throat> wuxuu iga filayay inaan ka yar afartii beri shantii beri mar aan qur-aanka aan dhammeeyo towfiiqdaasna ilaahay unbaa xaggiisa laga helaa haddana xaalkeena allaaba ogba intay adduunyada iyo mashaaqilkeedii iyo telefoonaadkeedii iyo jawaalkeedii iyo internetkeedii iyo malaayadeeda iska badatay hawluhu waaba iska sii daciifeen laakiin waxaa wanaagsan ahlulqur'aan asxaabulqur'aan inay qur-aanka yani suxbo ka dhigtaan hadday ugu yar yihiin markuu xafaadu yahay toddobaad haddii kalena toban beri ama toban beri ka badan runtii waxaa laga yaabaa in xafdigiisu halis galo haddii toban ka beri beri ka badan uu yira waan ku khatimaya leanna macnaheeda waxa waaye haddii kaba soo qaaduu laba juz maalintii aqriyo labadii toddobaad buu hal mar qur-aanka soo marayaa lan meel kastood martay labadii toddobaad mar umaad arkaysaa wey kii bil yar warkiisba jooji marka saas awgeed qur-aanka in wardi laga dhigto midda kale nafta haddaan tartiib loo samaynin oon taxdiid loo samaynin ood iska dayso tiraa markaan firaaqaan helay qur-aan akrinaya weligaa ma gaadhaysid waxna akriyi mayse ah, wardiguna waa isku taraakumay oo isu tagay hadhowna waxba akriyi mayse laakiin waxaa wanaagsan inaad go-aan aada gaadho eh, shay mucayana khaasatan hadda xaafid qur-aan tahay saddexdii juz saddexdaa juz inay marna kaa tegin xataa haddii ay noqoto maalintii o dhan aada mashquulshid habeenkiintaada seexanin hurdada aada joojiso diido ood nafta ku ciqaabto tiraa lagama yaabo marnaba waa inaan dhameeyaa waa arrimahaasaad kaga bixi kartaa oo ilaa haddaad isu sii dayso ku ogolaan mayso haddaad runta u hadashana waxna mashquulinaya maanta ma jiro oo aan ahayn khidlaan iyo shaydaanka una hoojinaya maaha waa ilaa waqtiga fara badan ee firaaqada ah ayaa aad u badan oo iska dayacno de mid walbo inta naga mida waa inuu adduunka akhbaarta ka dhacayso dhan uu ogaado soo ma adduunka o dhan hata darigii hore in yarbaad ogaan jirtay xaafadaada reerkaaga dariskaaga intaasay ahayd hadda wixii oo dhan waa adduunka o dhan baa laguu sheegaya meel hebla halkaas waxaasaa ka dhacay halkaasna mid baa ku kufay halkaana mid baa lagu dakday meel heblana halkaasaa ka dhacay meeshaasaa wax lagu afduubay waxaasaad maanta o dhan ku jirtaa marka adduunyadii oo dhan waa inaad habeenkii markaad sii seexanayso la rabay inaad wardigaaga dhammaysana xasaadu lyowmi alakhbaari wax la yiraha wayba sameyn kuwa carabta ma aqaan ingiriiskana idiin sameeya lasoo ururiy midhihii akhbaarta laguu soo ururinaya oo la rabo hami iyo ami inaad ku seexato ayaa la rabaa in inta afgembi lagugu tuuro ma garanaysa adoo waxba kala ogeyn oo aakhre waxba ka ogeyn aad meesha seexataa marka waa kaas intaad meelahaas fadhido bahalayadan la daawanaya aad ku mashquulsan tahay oo eh, aad leedahay maxaa halkan ka dhacay halkana fiiri halkana fiiri saacada iska tegay saacada iska tegay dhowr jus baad ku akriya marka arrintu waa khidlaan iyo hoojin shaydaanka oo waktiga uu kaa qaadaya maayane nin yiri qur-aankan wakti u waayey run ma sheegin baan qabaanu run ma sheegin qur-aanka wakti umaada waaye wakti umaada waaye wakti waa iska buuxa lakin allahna waafajiyo allahna waafajiyo qur-aanka akritiisa qaala الشheikhu raximah اllah وama waqt اlاbtidaءi wاlkhatmi liman yaktimu fi اlusbuuc ninkii toddobaadkii mar qur-aanka ku dhameeya waana sida loo badan yahay sida la jecel yahay sida imaam nawowi kaa rabo waay ninkaaga meeshan dhegaysanayo halkan fadhiga ardayga qur-aanka oo dhan qur-aanka toddobaad haddaad ku dhammaynayso waqtigee wanaagsan inaad bilowdo waqtigee wanaagsan inaad dhammayso faqad rawaa ibnu abi daawuuda raximah llah ana cuhmaan ibna cafaan radi allahu canhu kana yaftatixu qur'aana leylat aljumca wayakhtimuhu leylat alkhamiis wuxuu kasoo rowiyey cuhmaan ibna cafaan radi allahu canhu inuu qur-aanka u bilaabi jiray habeenka jumcada habeenka khamiistana u dhammayn jiray habeenka sida oo gaalada isticmaasho ma aha habeen haddaad noqosho habeenka jumcada maanta maxay ahayd talaada ahayd soo ma caawo waa maxay caawo arbaca wey caawo talaada ma caawo talaada maaha habeenka jumcada dad baa u haysta maalinta jumcada salaada jumcada marka la tukado fiidkeeda inuu habeen jumca tahay habeen jumca ma aha habeenka jumcada habeenkii ka horreeyey buu ah yani alleyl tabac lilnahaar maalintii wuu raacaya walaysa alcagsi habeenku maalintii ma raacsan mafhum maalintiiba habeenkii raacsan baan ujeeda sidaas awgeed leylat aljumuca bimacnaa galabta khamiista qoraxdu markay dhacdo habeenka jumcada ah ayuu qur-aanka bilaabi jiray toddobaad buu saa ugu dhammayn jiray waawadaha habeenka khamiista ay soo gelaysana qur-aanka waa dhammayn jiray sayidina cumaan siiradiisa saasaa ka mid qaala alxaafid bnu xajar raximah llah fi nata'ij alafkaari akhrajahu bnu abi dawuud bisanadin layinin can qasimin ana cuhmaan radia alla can kana yaftatixu alqur'aan leylat aljumca albaqara ila almaaidu aqrin jiray maaiduu ku joojin jiray leylat asabti wuxuu ka bilaabi jiray alancaam ilaa huud buu ku joojin jiray uma yuusuf buu ka bilaabi jiray habeenka kale ilaa maryam ثم طه إلى طاسيم ميم موسى وفرعون وسورة القصص يعني موسى وفرعون سورة القصص بالجنة ثم بالعنكبوت إلى صاد ثم من الزمر إلى الرحمن ثم يختم ليلة خميس saasuu ka dhigi jiray yanaa habeenka ugu dambeeya khafiif yani araxmaan ilaa waa saddex juz iyo barh wey markaa miya idan habeenna waa ka badan tahay saasaa wardigiisu ahaa buu leeyahay laakiin subcii dambe oo berigii dambe la sameeyey waa su dheeli tiran yahay afar juz iyo waxoogay wey afar juz iyo waxoogay si maaragtay qur-aanku markaa isugu dheeli tirnaa wa qaala alimaamu abu xaamid alghazaliy raximah llah wuxuu yihi fii kitaabihi ixyaa culuum iddiin wuxuu ku yihi alafdalu an yaktima khatmatan billeyl wakhatmatan binnahaar alafdal waxaa an yakhtima khatmatan billeyl khatmo inuu ku beego mar soo markuu dhamaynaya ويجعل ختمة النهاar يوم الاثنين في ركعتي الفجر أو بعdهma يجعل inuu ka yeelo khatمة النahاar يوم الاثنين maalinta isniinta ah في رakcatay الfjri لأn fajrka waxay ku xisaabsan tahay maalin aw ama bacdahuma labada rakc ee fajar ka horeeya ama bacdigeeda inuu waqtiga ku beego ويجعل khatمة الleyli khatmada habeenkii uu qur-aanka dhamaynayana leylaة الجumuca inuu ka dhigo fii rakcatay almaqribi aw bacdahuma markuu maqribka labada ragcadood tukado muxuusaa u yeelaya liyastaqbila awala nahaari wa aakhira si uu habeenka awalkiisa ula haleelo khadmo uu dhameeyey ama maalinta habeenka maalinta bilowgeeda uu uula haleelo ama habeenka bilowgiisa lianna aathaar soo waariday uu sheegi doono ayaa waxay tusaysaa in malaa-igtu ay kugu sallinayso inta maalinta ka hadhay marka maalinta bilowgeeda ka bilowa wrawى بن abi dawuud can camr bni murat الtaabiciyi wuxuu kasoo naqliyay qaala kanuu waxay ahaayeen salafkii ama saxaabadii yuxibuuna an yukhtama alqur'an min awali leyl aw min awali nahaar waxay jeclaayeen qur-aanka khatinkiisa inay ku beegaan maalinta awalkeeda ama habeenka awalkiisa maalinta awalkeeda waa fajrka ama rakcada ka horeysa rakcateenka ka horeeya ama bacdigeeda awal nahaar kaas waay awal leylna waa maqribka iyo labadiisa rakca meelahaas wacan طalxata bni musarifin الtaabiciyi اljaliil qaala wuxuu yihi man khatma alqur'aana qur'aanka ninka dhameeya aya saacatin kanat min annahaari saacadday doonto ha noqotay maalintii sallat calayhi almalaa'ika malaa'igta ayaa ku sallida oo u ducaysa ninkaa xataa yumsi ilaa uu ka galabaysto marka waxaa wanaagsan inaad maalinta awalkeeda ka dhigto si maalintaasoo dhan malaa'igtu ay kuugu sallido oo ay kuugu ducayso wa aya saacati min alleyli ninkii habeenkii ay saacad oo qur-aanka dhammeeyana salat calayhi almalaa'ika way ku salinaysaa xataa yusbix ilaa uu ka waabariisto subaxii uu ka gaaro marka saas awgeed bay waxay jeclaayeen in malaa'igta salligeedu uu habeenkaasoo dhan u noqdo oo maalintaasoo dhan uu u noqdo waa dad ixtisaab iyo tirsasho badnaa sida lacagta aanu tirsanaysa ka badan bay iyagu u tirsan jiray ajirka iyo khayraadka marka mar haddii la yidhaha malaaigtaa ku sallinaysa qofkii u ducaynaysa waay habeenkaasoo dhan ha igu sallido ha ii ducayso annaa iska jiifa waa marka inaad khatimka ka dhigto maqribka agtiisa ah, maalintaasoo dhan si ay malaaigtu kugu sallidaan khatmiga ka dhig khatimka ka dhig subaxa awalkiisa oo waqtiga fajarka aad tukanaysa ah wa can mujaahidin naxwahu taasaa laga soo rogo wrawa اdarmiyu fi musnadihi bsnaadihi adarmi fi musnadkiisa bsnaadihi can sacd bni abi waqaasin u isnaadiyey qaala sacd bn abi waqaas wuxuu yihi sacd bn abi waqaaskii saxaabiga ahaa radi allahu canhu wuxuu yihi idaa waafaqa khatmu اlqur'ani awala leyl qur-aanka khatinkiisu hadduu waafaqo awala leyl habeenka awalkiisa sallat calayhi ninkaa qur-aanka khatimay malaa'igtaa ku sallinaysa xataa yusbix malaaigta salligeeda waa lanoo sheegay malaaigtu markay kugu sallinayso ay kuu ducaynaysa allahuma kfir lahu allahuma arxamhu bay leedahay ilaa u naxariiso malaaig malaaig kuu ducaysay ka war hagee laga heli karaa dadka hadda wadaadayna kaba warhaynba wuxuu yahay hadday ogaan lahaayeen laga yaaba inay garaaci lahaayeenba xaalkiisa ilahay iska asturay balehi noo duceey sheekhow noo duceey adaa fiican warba kama hayaan wax ku jiro <laughs> laakiin malaaig ilaahay subxaanahu wa ugu markhaati kacaya inayna ilaahayba caasinaynin oo darfata caynin ilaahay ayna caasinaynin dikriga ilahay ku mashquulsan yahin hadday kuu ducaynaysa ka hor oo habeenkaasoo dhan kuu ducaynayso oo maalintaasoo dhan kuu ducaynayso bal ka waran xaggeed gaari markaa marka waa wax aad iyo aad u weyn weye idaa waafaqa khatmu lqur'aani awala leyl salat calayhi almalaaika malaa'igta way ku sallida xataa yusbix ilaa u ka waabaraysa wain waafaqa khatmuhu aakhira leylina habeenka aakhirkiisa haddii ay waafaqdana sallat calayhi almalaaika malaaigtu xataa yumsi ilaa uu ka galabaysto habeen aakhirkiisa bimacnaa maalintaasoo dhan baa qaala daaramiyu saaxibu lmusnad wuxuu yihi hada xasanun can sacdin waa xadiid xasana ila sacdi bni abi waqaas radia allahu canhu dabcan saxaabadii radia allahu canhum aqwaasha ay dhahaan waa bixukmi marfuuc arrimahan qeybka ku saabsan yujaabka kama keenayaan koleyba nabiga unbay ka maqleen salawaat ullahi wasalaamuh calayh fahuwa fi xukmi marfuuc وعن xبيب بن أbي ثابت التاaبعي taabicigaas jliilka ah أنه kana ykhتم qبلa الركوع wuxuu ku beegi jiray qur'aanka khatinkiisa intuusan rukuucin qaala بن أbي dاود وkda qاla أحمد بن حنبل رaximه الله أحmed بن حنبلna sidaas ayuu soo naqliyey inuu qur'aanka uu ku beego khatinkiisa uu la beegsado intuusan rukuucin yani salaad buu ku dhammaynayaa markaas kadib buu rukuucay si markaa khayru dhanba yani midda kale dee way soo waariday in ducadiisu marka ay mustajaab tahayo salaadii wixii buu la beegaya wa fii hada alfasli baqaaya baqaayaabaa ah waxyaala ka haray oo sata'tii fi lbaabi alaati in shaa allah baabka soo socda ku iman doonta oo la sheegi doono in shaa allahu tacaala hadduu ilaahay doono jala jalaaluhu ala sulaan faslu fi lmuxaafadati cala alqira'ati fi lleyl habeenkii in qur-aanka la aqriyo in lagu dadaalo way fasli tahay yanbaqii waxaa wanaagsan buuri an yakuuna ictinaa'uhu ninka xaamila qur'aan dadaalkiisu biqira'ati alqur'aani fi lleyli akar habeenkii inuu u dadaal bato oo habeenkii qur-aanka akhrintiisu uu badsado wa fii salaati leyli akar salaatuleylkana inuu ugu sii badsado habeenkiisoo akrinaya inuu haddana salaatuleylka usii badiyo qur-aan akhriska qaala allahu tacaala rabbigan wuxuu yihi jala jalaalu min ahli lkitaabi isagoo ammaanaya qolooyin ahlilkitaab oo ka istifnooday kuwii xumxumaa oo lasoo dhaleeceeyey min ahlilkitaabi waxaa ka mid a ummatun qaa'ima taagan yatluuna aayaati illaahi aayaadka ilaahay aqrinaya aanaa alley saacadka maa habeenkii wahum yasjuduun iyagoo sujuudsan yuminuuna billah wahum yasjuduuna yasjuduun maca tilaawa bacda tilaawa yasjuduun maca macnaheedu inay iyagoo sujuudsan ay aqrinayaan wahum yasjuduuna waana sujuudayaan wey yuuminuuna biاllahi walyowmi alaakhiri wayamuruuna bilmacruufi wayanhawna can ilmunkari wayusaaricuuna fi lkhayraati waulaa'ika min asaalixiin wa taskiya min allah sifaadkooda waxaa ka mida rabbigood bay muminiin ku yihiin ilaah bay rumaysan yihiin walyowmi alaakhir bay rumaysan yihiin amaru bilmacruuf macruufkay dadka faraan wayanhawna cani lmunkar munkarkana dadka way ka nahayaan wayusaaricuuna fi lkhayraat wixii khayraadkana way u baratamaan oo way u tartamaan ee ilaahay loogu dhowaanayo wa ulaaika kuwaas min asaalixiin saalixiintay ka mid yihiin ee walwanaagsanee ilaahay jecelyaha allah naga dhigo kuwa وثبت في الصحيحين عن, عن, عن, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وحا صحيحين ككسوا مسلم يا بخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يري نعم الرجل عبد الله عبد الله بن عمر نعم الرجل سواء نعم بدن ونه وناكسن وهي لو كان يصلي من الليل هدو هبينك تكلها habeenkii hadduu tukan lahaa ninkaas ninka fiican ma jiro kala wey waa arrintaa markuu cabdullahi bni cumar maqlay sidii uu sheegay marka wiilkiisii ka dambeeyey wuxuu yidhi faqaala salim ibna cabdillaah ibna cumar fakaana cabdullaahi bacda dalika laa yanaamu min alleyli ila qaliila ruyaa jirtay ruyu arkay ruyu arkay soo masaajidka jiifa ru'yadaasoo maaragtay inuu malaa'ig meel usii wado oo kaana inuu jahannamo oo kale uu arkay oo dabadeedna markaa la yidhaha waxba ha baqan adi xaggaa lagu moodo aduu xadiid saasaa jiray xadiidku saasu bilowgiisu ahaa kabacdi walaashii oo xafso u sheegay radia allahu canha zawja nabi iyaduu nabiga u sheegtay marka wey markuu nabigu leeyahay cabdullaahi waa nin wanaagsan nin wanaagsan ku nacwo badan hadduu salaatuleyli u tukan lahaa intaa markuu maqlay intii ka dambaysay habeen in yar buu ka seexday fa kaana cabdullaahi laa yanaamu min alleyli ila qaliila wa fi lxadiidi alaakhari xadiidka kale fi saxiix anahu sala allah alayh wasalam qaala inuu yihi yaa cabdallah cabdullahiyo cabdallahi bni camrin weeye markan hadda lala hadlayo laa takun mila fulanin hebel oo kale ha noqonin kaana yaquumu lleyl habeenkuu kici jiray oo tukan jiray uma tarakahu waa ka tegay oo wa iska daayay fataraka qiyaama alleyl qiyaamuleylkii buu iska daayay waxay tusinaysaa nooc min alwaciid oo runtii ah in qofku waxa uu ka caado dhigtay oo qiyaamu leylkuna wuxuu ka mid yahay min alacmaal alcadiima aljaliila haddiiba ilaahay waafajiyo qofka inuu daa'imo oo uusan ka tegin bahabon warawa abaraniyu wagayruhu can sahli bni sacdin radia allahu canhu can rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam abarani sahli bni sacd wuxuu ka rawiyey can rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam qaala inuu yihi sharafu lmumini qiyaamu lleyl muminka sharaftiisu sharafta mumin waa qiyaamu lleyl waa habeenkii wakaco marka habeenka kacidda la kaco oo ilaahay subxaanahu watacaala la hor istaago oo la tukado waa sharafun lilmu'min sharaftaa marka nin walba waa ama kororso ama yarayso ay kula jirta lakiin haddaad sharaf doonaysa hada huwa sharaf cind allah sharafta ilaahay agtiisa ma aha nasab ma aha qabiil ma aha maal ma aha mansib ma aha adduunya ma aha ahlu sharafi cinda allah ashraafu lumma wa ahlu qiyaam qiyaam lleil allah naga dhigo walaxaadiiu walaahaaru kaiira waa badan tahay waqad jaa can abi laxwasi aljushamiyi raximah llah qaala inuu yidhi in kana arajulu layatruqu lfustaasa turuqan an yaأtiihi leyla fayasmacu liahlihi dawiyan kadawiyi naxli qaala fama baalu haؤulaaءi ya'manuuna ma kana ulaa'ika yakhaafuun in kana arajulu in kaana arajulu laqad kaana arajulu oo kale weeye inahu ayishaan walamru kaana arajulu ninku wuxuu ahaa layatruqu alfustaasa bimacnaa waa u guurayn jiray habeenkii alfustaasa yani khaymada kaymada khaymada ay carabtu ay degi jireen kaymada alfustaas alfustaata maxaa la yidhaha fustaas nacam alfustaata luqaad badan baa ku jirta buu yiri fiihi sittu luqaat fustaat wa fustaat bitaa wa fustaat wa mش عارف ايش ست لغات المهم hiy الفustaat waa khaymada weeye ama manzilka ama guriga reeruhu ay degaan weeye dadkii horu ka hadlaya ee salafkii iyo saxaabadii iyo habeenkii ninku waa guurayn jiray buu yidhiho yaatiihi leylan yani duruuqan habeenkii oo fayasmacu wuxuu maqlayaa liahlihi ahla dalika alfustaad hata indhada ama khaybada dadka ku jira dawiyan buu ka maqlayaa dawiyan guux ka dawiyin naxdi shinida guuxeedoo kale oo qur-aanka ay aqrinayaan habeenkii yani saasaa cadadooda ka mid ahayd marka madiine iyo meelahay degan yihiin habeenkii aad dhex marayso waxaad maqlaysaa guux guryaha ka yeelaya oo qur-aan la aqrinayo oo dawiyigu waa sawd aadan maqlaynin xuruuftiisa laakiinse buuxiisa aada maqlayso waa markuu badan yahay halka laga aqriyo halka laga aqriyo saasay ahaayeen dadkii hore saasay ahaayeen buu leeyahay ee famaa baalu haaulaai kuwaan arrintoodu maxay tahay ya'manuuna maa kaana ulaaika yakhaafuun haddee dadkan iska jijiifa buu leeyahay waa dad cadaabkii ilaahay ka aamin noqday oo khawf beelay oon cabsanaynin waxay kuwa helo ka cabsanayeen kuwan ka cabsan maayo ee tolob maxay ammaano iyagu heleen buu leeyahay dadkii hor hadday saa ahaayeen cabsidu ay ka dhigaysay xaaladdaas dadka hadda jooga waa kuwan iska ammaan noqdee ma ammaan bay heleenoo ma waxaa lagu yiri waxba idinka laydin raacan maayo miya xaalku muxuu yahay waa tacajub buu saa u leeyahay an ibraahim annakhaciyi raximah llah qaala wuxuu yihi kaana yuqaalu waxaa la odhan jiray iqra'uu min alleyl habeenkii qur-aanka wax ka aqriya walow xalbashaatin shaatin riid lisideed in la eg riid inta lagu lishaayo waa in yar walow intaaba allaha ka dhigay habeenkii istaaga oo aqriya oo salaatuleil ku tukada waay iqra'u lqur'aan haddaad maqasho bileyl waa qiyaam وعن يزيد الرقاشي قال إذا نمت يزيد الرقاشي رحمه الله wuxuu yihi إذا نمت haddaan anugu seexdaba ثuma istayqaftu aan kaco uma nimtu haddaba aan seexdo haddana falaa naamat caynaya falaa naamat caynaaya indhahaygu ma seexdaan ilahay indha hurdada allah iga qaada yani waa waa waa habaar bimacnaa wuxuu leeyahay haddiiba mar intaan seex aan soo kaco haddana inaan dib ugu noqdo ilaahay indhahayga dib uma sheexin bimacnaa waa ishabaarayaayo wuxuu leeyahay waa arrinaan dhici karin bate soo maad soo kacin haa yani hurdi waa ka dharagtay maxaa haddana usii galgalanaysa u seexanaysa <laughs> ya markay hurdadu shaydaanku ay ugu sii macaansiin macaanaynaya waa marka hurdada inta laga yarkaco haddana dib loo sii seexanaya marka mar haddaan soo kaca buu leeyahay oo hurdada dhammaystirtay haddana inaan dib u noqdaa fala naamat cayna qultu wainamaa rujixat salaat leyli wa qiraa'atuhu qaala alimaam nawwi xu qultu waxaan ihi wainamaa rujixat salaatu leyli wa qiraa'atuhu waxaa loo rajaxay oo loo doorbiday salaatuleyl iyo qur-aanka akhrintiisa habeenkii maalintii looga doorbiday likowniha ajmaca lilqalbi iyada qalbiga ugu urursi badan oo qalbigaagu markaasuu urursan yahay oo qalbigaagu mushatat ma ah wa abcada can alshaakilaati walmulhiyaati watasarufi fi lxaajaati qirada la aqrinayo iyo qiyaamu leylka waqtigaas yadaa uga fogaansho badan can ashaakilaat waxyaalaha ku mashquulinaya ana habeenkaas wax mashquula ma jiro walmulhiyaat waxyaalaha ku yani ku ilowsiinaya watasarufu fi lxaajaat xaajaadka u maalintii baa inta dadku badan orda habeenkii cidna ma socod wa aswana iyadaa ilaalsho ilaalo badan oo ilaalin badan oo dhowrid badan min alriyaai wagayrihi min almuxbitaat waxyaalaha camalka burburiya oo riyuhu ka mid yahay iyo istusid dadka la istuso iyadaa uga fogaansho badan oo ka ilaalsho badan oo eh, cibaadadii way ku ilaalinaysaa oo dee habeenkii keligaa baata cidda ku arki maysa maca maa jaaa iyadoo lala qabun bihi sharcu sharcigu la yimid min iijaadi alkhayraati fi lleyl waxyaalaha khayraadka ee fara badan ee habeenkii xasila faina alisraa ma xasilay hore uga xasilay faina alisraaa dheelmidii la dheemiyey nabiga birasuulilahi sal alay slam kaana leylan habeen bay ahayd sharafta habeennimada halkaasa ku tusinaysa wa xadiidka kadalik xadiidka saxiixa ah yanzilu rabbukum rabbigiin wuxuu soo degaa kula leylatin habeen kasta ilaa samaai dunya samadatan adduunyada xiina yamdii shatru lleyli habeenka shatrigiisa hore marka uu tago ama naskiisa uu tago rabbigiin buu soo degaa nusuulan yaliiqu bijalaalihi wa cadamatihi wa kibriyaaihi fayaquulu wuxuu yidhaha rabbigeen hal min daacin faastajiiba lah mid ibaryaya oo waxay weydiisanaya ma jiraa oo aan u ajiiboon siiyo hal min mustakfirin faakfira lah baa ku jirtay yaa dambi dhaaf iyo weydiistoon u dambi dhaafa hal min saa'ilin fa uctiya yaa waxay su-aalanayoo oo aan siiya ilaahay baana qaniga ah jala jalaaluhu billayl habeenkii waayo fahada daliil calى sharaf اleyl wa fi صaxiixi ana rasuul اllahi sal اla alيه wasalam xadiidka صaxiixa waxaa ku sugan isagana qaala inuu yihi nabigu fi leyli saacatn ba ah yustajaabu fiiha ducaa ducada la ajiibo kula leyla habeen kasta ramadaan keliya ma aha awqaadda faadilka ma aha kacbada agteeda keliya ma aha habeen kasta meel kasta joog joog london iyo dandan xataa ha noqoto iyo meeshay la ajiibayo addoonku wuxuu ilaahay weydiisto marka dad baa dadaalay waxay dhaheen intee la dhaaf ah alla ilaha iska soo jeedna habeenkaasoo dhan aa dadaalay dadkaas baarak allah qaala warawaa saaxibu bahjati alasraari kitaabkaas ninka iskale wuxuu soo aqriyey biisnaadihi can salmaan alalmaatiyi qaala wuxuu yidhi salmaan alalmaati qaala wuxuu yidhi salmaan raأytu waxaan arkay caliya bna abi aalib radi allahu canhu fi lmanaam hurdadaan ku arkay yaquulu isagoo le caliya bna abi aalib lowla aladiina lahum wirdun yaquumuuna waakharuuna lahum sardun yasuumuuna ladugtikat ardukum min taxtikum saxaraa liannakum qowmu suuin laa tutiicuuna isagoo shicirkaas leh baan ku riyooday buu yiri sayidina cali oo muxuu yahay shicirka macniishu muxuu yahay lowla aladiina lahum wirdun lowla haddaysan jirin alladiina kuwii lahum wirdun wirdi ay leeyihiin oo yaquumuuna habeenkii u kacayaan wirdi aan dhaafaynin oo habeen kasta ay aqrinayaan kuwa haddayna jirin waakharuuna aakharuuna kuwa kale lahum sardun maalin sard sard waa waa tax tix maalmo ah oy soomayaan oo yasuumuuna maalmo ay soomayaan oo ay wadaan haddaysan jirin yani kuwa habeenkii wardi u kacaya iyo kuwa maalintii isku xidhiinaya maalmaha oo soomaya haddaysan jirin la dugdikad ardukum dhulkiina waa la burburin lahaa min taxtikum hoostiina dhulka laga burburin lahaa oo zalzale iyo khasfi baa ilaha idinku samayn lahaa saxra goorta ay waqtiga aroortii ay tahay aroorta hore waa laga baqi jiray dadkii hore waa inta badan ee halaag u dhaco weeye fa akhadathum eh, mushriqiin fa akhadathum ah, musbixiin eh, najaynaahum bisaxar eh, waa ka alaysa subxu biqariib inta badan halaaga rabbigan allah naga koriya allah naga koriya waqtiga aroorta horea lala fiirsan jiray marka wuxuu yidhi haddaan dadkaasi aysan jirin dadkaasaa laydinku daynaya kuwa haddaysan jirin habeenkii qiyaamuleylka u kaca ee wardigaale qaarna sooma maalintii haddaysan jiri lahayn dhulka laydinku burburin lahaa min taxtikum saxaran waqtiga saxarka u yahay liannakum maxaa saas laydin yeelaya qowmu suuin baa tihiin qowm xunxun baa tihiin oo laa tutiicuuna rabbigiin aan ateecaynin ayaa tihiin waclam wuxuu yidhi imaamku ogow ana fadiilata alqiyaami billeyli waalqiraa'ati fiihi تحصل بالقليل والكثير وكلما كثر كان أفضل إلا أن يستوعب الليل فإنه مكروه الدوام عليه وإلا أن يضر بنفسه واعلم أقول أن فضيلة القيام قيامك habeenkii la istaago oo salaatuleyl la tukado fadiiladeedu iyo khayrkeedu iyo akhrinta qur-aanka la aqriyo habeenkii taxsulu bilqaliil fadiiladaa waxay ku xasilaysaa in yar iyo in badan intaba kulamaa kafur mar ay badato kaana afdal iyadaa sii fadli badan laakiin in yarna waa ku xasilaysa marka yani ha ku hongoobin buu ku leeya ha ku hogin meeshaasoo doqon ha noqonin hadday ku suurtageli weydo in badan inta yar xataa waad ku helaysaa fadiilat qiyaami leyle yaysan ku dhaafin marka waa arrin cid kasta ay gaari karta wey aimada qaarkood waxay dhah haday kuu suurtageli weyda habeenkii in hurdo aad ka kacdo qiyaamuleil tuka intaadan seexanin tuko dhib male oo qiyaamuleilkay ka mid qiyaamuleil salaatiisu waa bacda salaati alcishaa intaaba haddaad ka quusato oo wakrigaaga iyo meeshaad u hoyato meel kafle ay tahay oo laga yaabo inaad ma aragti markaad intaad salaada tukato cishaa xogay iska yartuko xogay iska yartuko sida noo iman doontaa toban aayad ninkii ku tukada aafiliinta kama mid noqda ah. marka intaba in yar iyo in badan intaba waa y ku xasilaysaa mar alla markii lasii badayana way fadli badan tahay wuxuu yidhi sheikhu ilaa an yastawciba alleyla habeenkii dhan haddii uu kaamil yani uu wada bogto oo wada qaato habeenkii o dhan uu soo jeeda wey habeenkii oo dhan hadduu istiicaabo habeenkii o dhan soo istaago oo habeenkaasoo dhan uu istaago faina makruuh taas waa la karhay maxaa la karhay addawaam caleyh habeenaya laba iyo labadeeda saddex iyo afar iyo bishii mar iyo laba iyo saddex iyo habeenkaasoo dhakacday laysa makruuha walaakin waa karaahadu waxay ku timid addawaama calayhi in daa'im laga dhigo oo weligaaba habeen oo dhan aad taagan tahay iyada taasi waa makruuh waila an yadura binafsihi kadalika waa maxbuub arrinta lasoo sheegay kaiiraha qaliilaha ila an yadura binafsihi hadduu naftiisa u dhibayo mdhib naftiisa uu soo jiidayo marka looma ogolo tahiya naafila wanaafila laa tuaddii ila tacb mashaqa marka waxaan intaa dhaas aan ahayn inuu badsadaa waa ay fiican tahay wa mima calaa xusuulihi bilqaliil in yar lagu heli karo fadiilat qiyaami alleyl waxaa daliil u ah xadiidu cabdillahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhu maa qaala waxyaalaha daliilka u ah waxaa ka mida buui qaala xadiidkan cabdillahi bn camr bn caas qaala rasuul lah sal alla alayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi salawaatu llahi wasalaamu calayh man qaama bicashiri aayaatin toban aayad ninkii habeenkii ku istaaga oo u quma lam yugtab min alkaafiliin kaafiliinta habeenka laguma qoro diiwaan waxaa jira loogu talagalay dadka kaafiliinta lagu sajiro toban aayadood ninkii ku istaaga diiwaanka waa ka badbaadaya toban aayadood xataa sabixisma rabbika alaclaa haddaad witriga ku tukato ceshaha kadib haddii toban aayadood wayba ka badan tahay sooma marka kaafiliinta waa ka badbaadtay bal intaa un ku dhaafi taa un aysan ku dhaafin xataa wax kale hadaad waman qaama bimiatin aay bimiati aaya boqol aayadood ninkay ku istaagaan boqol aayadood ah, kutiba min alqaanitiin habeenkaa waxaa lagu qoraa ragga qaanitiinta ahee mutiiciinta ahe warwanaagsan diiwaankoodaa la geliya boqol aayadood boqol aayadood suuratulbaqara iyo meelaha hadday tahay waa dheerdheer tahay waxaa laga yaabaa inay jus ku dhawaato suuradaha hosoosana kuwa yaryar baaba ku keenaya kuwa yaryar masaafaad baa meeqa aayadood jeex masaafaad masaafaad aayadeed ya mm waka waxay ka mid tahay suuradaha ugu aayada badan bay ka mid tahay waxaan u malaynaya xataa suurat al cimraan ka aayad badan tahay Ah, ah. ya msaalsa mitin waay aduu suuradahan hoose suurat shucarana imise ya marka suurat shucaraa wey tan ka badan al cimraan horta suurat lbaqara wax ka aayado badan ma jiro ah. saasay isugu xigaan miaha xagga aayadaha badan marka ninkii oo waxooga doonaya inuu waxooga yar sameeyo ma garanaysaa khidaac ma dhihi karno la dhagri maayo laakiin ninkii doonaya inuu khayrkana ka qayb galo haddii alla ku roonya isku wana badin musaafaad buu akrii karaa boqol aayadood oo musaafaada waa yar sooma kara waa yar marka aayadaha laguma dhihin aayadaha dhadheer iyo kuwa yar gaagaabane boqol aayadood haddaad akrido kutiba min alqaaniti waman qaama bialfi aayatin kun aayad ninkii habeen ku istaagana kutiba waxaa lagu qoraa min almuqantiriin ujuurta fara badan ku xambaarsan hoos wuxuu ka sharxay muqanirka wuxuu yidhi qaala alimaam ibnu alahiri fi nihaaya kutiba min almuqantiriin ucطiya qintaaran baa la siiya oo min alajri qintaarkuna waa alf wa miata awqiya kun iyo laba boqol oo awqiya awqiyada daa'iman waxaa lagu cabiri jiray dahabkii waxyaalaha macaadinta kariimka ah marka kun iyo laba awqiyo ayaa qintaarku uu leegyahay marka ninkii kun iyo laba boqol oo awqiyo hela waxweyn weeye laakiin awqiyada la sheegayo ma aha tan dheeree dahabka adduunka aan waxba qiimaha lahayne waa khayrun mima bayna asamaai waalardi khayrun mima bayna asamaai walard halkii awqiyo ayaa ka khayr badan maa bayna asamaai walard marka ajir aada u fara badan buu helayaa ninkii kun aayad habeenkaa ku istaaga waxaka haclabiyu can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi man sallaa bileyli rakcatayni laba rakca ninkii habeen habeenkii tukada habeen man sallaa ninkii tukaday bileyli rakcatayni xataa laba rakca ninkii tukaday faqad baata lilaahi saajidan wa faqad baata ay baata tilka leyla waa bariistay waa bariistay ama waa u hoydaya rabbigii subxaanahu wa tacaala saajidan wa qaa'iman isagoo ah saajid iyo qaa'im baata lilaahi saajidan wa qaa'iman waxa weeyaan waa tacbiir lagu cabirayo aayaddii ilaahay ku ammaanay cibaadllahi cibaadillahi saalixiin wailahi low cibaadu raxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna waida khaatabahum ljaahiluuna qaluu salaama waladiina yabiituuna lirabbihim sujadan wa qiyaama marka kuwa rabbigood yani habeenkaasoo dhan u rabbigood sujadan wa qiyaaman maxaa lagu haleeli karaa wuxuu yidhi xataa laba ragc haddaad tukato waa aad ku haleeli kartaa marka alxamdu lilah hadalladaas waa hadallo fiican marka zamankan oo caajiziinta iyo dadka kusaalada iska bateen waa hadallo ma wan wanaagsan wey cumuuman waa in aan khayrka aadan ka qadin oo wuxuun aad ka qaadataa walow qalla hada haba yaraadee ilahay agtiisa waxba kuma yara agtiisahe waxba kuma yara xataa qul huwa allahu axad haddaad saddex goor ku celceliso nin baa nin saxaabiyaa nin kale wuxuu arkay qul huwa allahu axad habeenkaas iyadoo un ku celcelinay marka nebigu uu sheegay sala allah alayh wasalam wa kaanahu yataqaaluha isagoo yaraysanaya oo kale yani hebel waxba ma yaqaan suuratu qul huwa alla keliyu aqrinay yani uu yaraystay yani inuusan qur-aanka badan aqoonin marka nebigu calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi waladii nafsu muxamadin waaba dhaartayba nebigu inaha latacdilu thuluth alqur'aan qul huwa allahu axad qur-aanka saddex meelood meel bay u dhigantaa yani saddex haddaad aqrido qur-aanka o dhan baabaad aqrido oo kale waay ajirkeedii marka towfiiqda allah na waafajiyo subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta nastaqfiruka wanatuubu ilayk allahuma arzuqna alcamala bima nasmacu bima naqra'u اللهم ارحمنا يا رب ربنا اغفر لنا والدينا والمسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين اللهم اجعلنا ممن يقومون بالليل اللهم اجعلنا ممن يقرؤون القرآن آناء الليل وآناء النهار اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على النبي سيدنا محمد بارك الله